fidla ama fida in la qaato min adahabi dahabka xaggii laga qaato iwa dahabi dahab in la qaato min alwariqi fida xaggeed laga qaatay uu baabkan u baabyahay macnaha waxaa weeyaan laba macnoba waa ixtimaal waa suuragal tan koobaad in fida iyo dahab liisku bedesho macnaha labaadna waxaa weeyaan in qof aad ka rabtay fida aad qiimaheed iyo dahaba ka qaadato labadaba waa suuragal wayna noo imaan doona insha allah tabaaraka wa tacala nin baad ka rabtaa fida bedelki fidadii ayaa dahab ka qaadatay oo laakiin qiimihii fidada jooga ayuu baabkan u baab yahay iyo wa dikri ikhtilaafi alfaadi الnaaqiliin ruwaadda soo rartay xadiidka ama soo warisay erayadooda khilaafka uu iskhilaafsan yahay sheegitaan la sheega likhabari ibni cumar cabdullahi bni cumar xadiidkiisa oo fiihi fii hada اlbaab akhdu wariq min الdahab wالdahabi min اlwariq xadiidka uu kaga hadlay cabdالlahi bn cmar alfaadda ay ku wariyeen ruwaadda kala duwnaanta ku jirta cadayn la caday mar waxaa laga dhigay muxuu ahaa marfuuc oo nabiga inuu cabdالlahi bn cmar u kor yeelay marna waxaa wey inuusan u kor yeelin oo mowquuf uu yahay intaas ayada weeye bayna الrafci wاlwaqfi intaas waa ikhtilaafka ku shega waa inta ayada simaaka ayaana sabab u ahay leeyihiin oo noo imaan doona oo saduuqun wariwaayatu can ikrima muطariba wataqayara fii akhirihi fakana yatalaqan ninkii aan dhihi jirnay ayaa aafada axaadiis hataa dacfi waa ku jiri doonta qaarkood isaga ayaa loo tiirinaya xadiid afar kun shan boqol iyo saddex iyo sideetanaad waa xadiis daciifa qaala aimam nas ala bna qutay bn saciid qaala xadaana abulaxwas salaam ibnu sulaym alxanafi can simaak ibn xarb can ibni jubayr waa saciid ibni jubayr an ibni cumar radi allahu tacala anhuma qal cbdillah bn cumar kuntu waxaana abiicu mid gada adahaba dahabka bilfidati fida ayaan ku badali jiray aan ku gadan jiray aw ilfidata ama fidada bidahabi ayaan ku gadan jiray aan ku bedelan jiray faataytu rasulah baa nabi sal slm faahbartu oran sheega bidalika arrinkaas oo faqaala rasuulkeen wuxuu yidhi sala allahu alay w slem idaa baayacta haddii aad wa ka gadato saaiibaka saaiibkaada idaa baayacta di aad ka gadato saaiibaka saaiibkaada ood wax kala iibsataan falaa tufaariquhu ha ka tegin wa baynaka adiga dhexdaa iyo wa baynahu dhexdiisa labsun wax mugdi uu ku jira yacni markaad kala tegaysaan wixiina wax cad oo nin walba wixiisa uu boorsidiis ku ritay ama gacantiis ku qaatay ha noqoto sidaa weeyaan xadiiska lakin waa daciif isagoo marfuuca isagoo mawquuf marka waa noo imaan doonaa isna insha allah tabaaraka wa tacaala iyo isagoo xataa maqtuuca ah. xadiid afar kun shan boqol iyo afar iyo <clears throat> waa xadiid maqtuuca ah. maqtuuca ah maxaa la yihahdaa waa xadiidka taabiciga ku eg iyo wixii ka hoosay qala imam النسي عليه م أخبرna محمد بشار وبندار qال xدثna وkيع بن جراح الراسي qال أنبأna موسى بن نافع الأسدي صدوq عن سعيد بن جuبير أنه سعيد بن جuبير كاn وxuu aha ykrhu mid aad u naca oo reebo amaba diida an yaأkhuda inuu qaato addanaaniira shilimaadka dahabka ah min adaraahimi inuu daraahim ku bedasho ama booskeeda uu tan u qaato wuu nici jiray wadaraahima shilimaadka fidada ah min adanaaniiri shilimaadka dahabka ah inuu booskoodii u qaata wuu nici jiray amaba inuu isku bedasho wuu nici jiray labadaba waa ixtimaal waarid ah xagga tafsiirka amaba xadiidka sharaxiisa ama laqbadiisa saca tacbiir xadii afar شhan boqol iyo شhan iyo siddeetanaad waa xadiis صaxiix mawquuf ah waa صaxiix cabdillahi bn cumar ayuu mawquuf ku yahay maqطuuca laftarkiisana waa صaxiix isna marka simaak ibnu xarb ayaa xadiidkii hore oo daciifka ahaa oo marfuuc nabigu kor yeelay cilada xaggiisa ay ka imaaday xadiidka afar kun شhan boqol iyo شhan iyo waa xadiis صaxiixa oo laakiin mawquuf cabdillahi bn cumar ku taagan oo nabiga loo gudbinin calayhi الsalatu slam qaala imaam nasaci akhbarna maxamed bashaar waxaa weeya maxamed bashaar bundaar waa iqatun xaafid qaala anba'na muamal ibnu ismaaciil qurashi wa mawlaahum hy waa iqa qaala xadaثana sufyaan athawri can abi haashim alwaasiti waa iqa can saciid bni jubayr an bn cumar radia allahu taala an cabdillahi bn cumar annahu cabdillahi bn cumar kaana wuxuu ahaaday laa yaraa midaan arkin ba'san wax dhibaato ah yacni wuxuu la jeedaa fii qabdi daraahim shilimaadka fidada inuu muxuu ahaa qiblooda min adanaaniiri dinaariyada xaggooda ama shilimaadka dahabka xaggooda inuu fido qaato waxba dhibaato ma arki jirin wadanaaniira shilimaadka eh, eh, dahabka ahna min adaraahimi shilimaadka fidada booskood inuu qaato dhibu ma arki jirin xadiidka marka isagoo mawquufa u saxiix yahay weyaan xadiid afar kun shan boqol iyo ama aarka afar kun shan boqol iyo lix iyo siddeetanaad waa xadiis eh, saxiix maqduuc ah waa ahar marka haddii maqduuc meesha u yimaado ama mowqof u yimaado sida saxda ah waa in la yidha ahar sida saxda ah waa in la yidha ahar sidaa weeyaan <clears throat> xadiidka afar kun ama aharka afar kun shan boqol iyo iyo lix iyo siddeetanaad waa saxiixun maqduuc qaala alimaam anasai alay tul abarna moxamed bashaar bn dar qaala xadadana cbdiraxman mahdi waa imaamkii qaala xadadana sufyaan اthawri can abi اhudayl abulhudayl waa qaalib ibn hudayl alawdi waa saduuq rubama aw rumiya biالrafd can ibrahim bn yaziid الnakci wa iqaة faqiihu yursilu kaiira ibrahim bn yaziid الnakci ayaa muxuu ahaa ka hadlay fii qabdi addanaaniir shilimaad dahab ah in la qibloodo oo la qaato min adirhami min adaraahimi shilimaad fido booskoodii meeshii fido lagu siin lahaa ayaa waxaa weeyaan dahab aad qaadatay arrinkaas ayaa la weydiiyey wuxuu yidhi marka annahu ibraahim ibraahim kaana wuxuu aha yakrahuhaa mid karaahiyeysta idaa kaana hadduu ahaaday min qardin dayn haddii xaaladda ay dayn gelayso oo nasiia ay gelayso waa nec jiri ibraahim ibn yaziid anakhaci raximah اllah xadiidk afarku shan boqol iyo todoba-iyo waa xadiid saxiixun maqtuuc isna qaala alimam nasa ala mtl abarna moxamed sharo bundar qala xadana cbdirxamed hadi waa imaamkii qala xadana sufyaan اthawri can muusa ibnu shihaab muusa ibnu naafic alasad imidin qoran mise ibnu shaaba idin qoran muusa ibnu naafic ay qoranta ah, hay waa ibnu naafic anoo imaan doon laftarkiisa waa alasadi waa saduq can saciid bni jubayr raximah اllah waraxima jamiica ruwaat anahu saciid bni jubayr kaana wuxuu ada laa yaraa midaan arkin baasan dhibaata midaan dhib u arkin ayuu ahaa wain kaana min qardin xitaa dayn ba ha noqote oo qadiyadda markay saraf ahayn oo xaq qofkan lagu lahaa ood ka rabtay fida in dahab aad ugu qaadato dhibuma arka ilan fidada waa la daymin karaa qofka fida qof soo lama daymin kara dahabna soo qof lama daymin kara nacam maadaama ay xaaladda noocato la daymin kara qofkii dahabka aad ka rabtay boqolka boqolka eh, eh, shilin oo dahabka aad ka rabtay oo eh, dahabka ahaa inaad kun Eh, shilin oo fida oo u dhiganta iyada oo sarafka maalintada joogta ad qaadato sida noo imaan doonto dhibaato weyn insha allahu tabaaraka wa tacala ma lahan waay hhy xadiidka afar kun shan boqol iyo sideed iyo sideetanaad waa saxiix maqtuuc qaala alimaam maxamed bashaar eh, bundar qala xadana wakic bn jarax aruaasi qala xadana muusa ibn naafic ibn shahabka laftarkiisa can saciid bn jubayr bimilihi xadiidka horeo kale bimilihi isagoo kale qaala abu cabdiraxmaan wuxuu yidhi kadaa sidaa baan wajadtuhu ku helay fii hada اlmowdic booskan iyada oo miluhu oo kale ah ama isagoo sida ah ayaan helay weeyaan waaye xadiidka axaadiistan soo marnay marka maxay ta macneheed ama aahaartan aan soo marnay macnaheeda waa laba qaybood mid ka mid ah midna waa adhar waa kan aadka u muuqda waxaa weeyaan qof laga rabay fida qof baad wa kala iibsateen kitaabkan ad kala ibsateen waa noo iman donta insha allah tabarak watacaala waxaad ugu iibsatay dahab oo boqol amaba toban ah aad ugu iibsatay dahabkii qofka mahay marka qiimihiis miqaa boqol dahaba kadibna waxaa tiri boqol dahab ani ma hayste waan kaaga iibsanaa boqolkii raalli baan ku ahay laakiin waxaan ku siinayaa kun fidaa ah. kun fida aan ku siinayaa kunka fidada an waxay u dhigantaa boqolkii dahabkeed ay udhiganta waa nafs alqiima arrinta aydan ay dhib lahaynay u badan tahay waan noo imaan dontaa insha allah tabaaraka wa tacaala intaasaa taqriiban gunaanadka aahaartaas iyo walaas tirada badan isku noqnoqonay intaasa ugu muhiimsan amaba in fida iyo dahab laisku badasho haddii dayn meesha ay ku jirin tafsiirkaana waa waarid isna waa soo geli karaa meesha baabu akhdi اlwariqi fidadii in la qaata min الdahabi dahab xaggii laga qaato oo bedelkii dahab aad qaadan layd fida inaad qaadato waa tii addaan ka hadlaynay ayuu baabkan u baabay xadidka afar kun shan boqol iyo sagaal iyo sideetanaad waa daciif qala aimam nas akhbarana moxamed abdillahi bn camaar alazdi wa iqatun xaafid qaala xadaana almucaafaa ibnu cimraan alazdi wa iqatun caabidun faqiih can xamaad ibni salamata wa iqatun caabid can sibaak ibni xarbin waan soo marnay waa saduuqun wa riwaayatu can cikrima muariba fakabura fa kaana yatalaqan waqad taqayara biaakhirihi waa howlihii badnaa can saciid bni jubayr raximah اllah raxima jamic ruwaat ibni cumar radi allahu ta canhuma wa can saxabati rasul lah sal slm qala wuxu yih abdulahi bn cumar ataytu nabiya nabigaan u yimi sal slm faqultu waxaan idhi ruwaydaka bal tartiibsa nabi allow amaba amhilni iyara sug ruwaydaka nabi allow sugitaankaada iyo iyara sugitaankaada ayaan kaa codsanaya as'aluka su-aalan ku weydiini inii aniga haddii an cabdullahi bin cumar ahay abiicu waxaan gadaa alibila geel bilbaqiici baan ku gadaa bidanaaniir shilimaada dahab aan ku gadaa wa aakhudu waxaan qaata addaraahim shilimaad fidahan qaataa bedelkii dahabkaan qaadan lahaa mxuu ahaa ayaan mxuu ahaa inii aniga abiicu waxaan iibiyaa si uu sii gadaa waxaan sii gadaa weeyaan alibila bilbaqiic bidanaaniir shilimaad dahab ayaan kusii gadaa kow wa aakhudu waxaan soo qaata addaraahim shilmaad fidaaan soo qaata bedelkii dahabkii qaala wuxuu yidhi laa ba'sa dhib ma lahan ama dhibaato kuma sugna an ta'khuda inaad qaadato bisicri yowmiha maalinteedaas sicirka ay joogta oo dahabka sicirkiisa iyo fidadii aad maalinta ayada si ay joogaan aad ku qaadato dhib ma lahan maa lam taftariqa intaadan kala tegin wa baynakumaa dhexdiinana maa lam taftariqa haddii aadan kala teginda wa baynakumaa dhexdiinana shayan waxay yihiin markaad kala tegaysaan laakiin waa inay wixii dhexdiina yeellay ay dhammaadaan ood kala eh, faataxa marataan in saca khalaas waayo xadiidka ama baabka saddex iyo kontonaad aziyaadatu fi lwasni qof ayaa waxaad u miisaamaysaa in miisaankii inta la rabay in ka dheeri ah, aada u miisaanta bannaanta haddii adi aad raalli ku taha adiga xoolaha lahaa wax miisaamay beegay shaki ma laha nacamha waaya xadiidka afar kun shan boqol iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qala imam النasي alي abarna mxamed بn cabdالclى الصنcاni wa ثiqة qala xadثna khالد بن xاd النujaymi wa ثiqة habt can shucba wa imamki qala akhbarnii mxaarib ibn diثاar asadusi wa ثiqة imam زahid can jaabir بn cabd لlah radي الlahu taala anهuma qala jaabir lama goortii qadima النabiyu nabigu u yimid sal sl madinata magaalada madiina dacaa nabigu wuxuu yeer bimiisaanin miisaan wax lagu miisaamo ayaa nabigu yeer sal slm fawasana lii wuu ii miisaamay oo wax aan ka rabay ayuu iigu miisaamay wazaadanii weliba waa ii kordhiyay nabigana sal slm oo intii aniga aan lahaa in ka dheeriya ayuu nabigana ii miisaamay sala allahu calayhi waaalihi wasalam waa ixsaan xadiidka afar kun shan boqol iyo ko iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qala imamna mxamed n mansuur aljawaz wa iq wmaxamed bn cbdilahi bn yaziid almuqri wa iq can sufyaan ibn cuyeyna can miscad bn kudaam alhilaali waiqatu tabtun faadil can muxarib bn thaar asadusi waiqatu imaamu zaahid can jaabir bn cabdillah radi allahu taala ma qal jaabir qadaanii wuu ii guday rasuulka al sal slm dayn buu ii guday wazaadanii wuuna ii kordhiyey nabigeena sala allahu alayhi waaalihi wasalam arinkan ku saabsan marka miisaanka ama beega miisaanka ama beega in la kordhiyo oo la ziyaadiyo arinka isaga ah qofka xoolaha iska iskala haddii aad isaga muxuu ahaa diyaar u yahay inuu kordhiyo oo daadiyo ood wixii wax ziyaada ah bixiyo ishkaal kuma sugna dhibna ma lahan oo inti beegayd miisaankii markay kun gram ay ahayd kun iyo konton gram buu ka dhigay ama afartan gram ama kun iyo boqol gram buu ka dhigay u yar kordhiyey kafadi ayuu uug ka dhigay intay sinaan lahayd taas ma lahan qofkii raalli ku ah sokorta lahaa caanaha lahaa wamaa ilaa daalika laakiin qofkii wax beeganaya hadduu qasba qofki u yidhahdo kaama iibsana ilaa muxuu lagu addeji isbaalka makaa iibsanaysa sokorti ilaa ay kafadda dhulka tagto laba kafadoosn wax kaagama iibsanaya ama beegii caanihii oo kale waxyaabaha aad ku dhacay ka mid tahay tuulooyinka iyo magaalooyinka soomaalida hadda ay degto goboladan waxyaabaa dhacay ka mid tahay marka caanaha la beegani waxaa weye ama caanaha la miisani caanaha la shubani aan kala jeedaa markii gabadha ay caanaha laga shubana gaarsiisa meeshii la rabay waxaa lagu qasbayaa inay caanihii daadiso wax badan waliba waa la canaanan ya <laughs> waa la canaanan waliba mararka qaar bele kugu dhacday jirkaada laga so kushubaash markaas hoolog waxaa laga yaabaa kisto marka iyadan waxaa laga yaabaa inay shan galaas wadatay shanti galaas iyo intii xataa ay way laga yaabaa markaasaa midaa ku yar qasbiyo waa la muxuu ahaa galaas baa marka haafka noqoni ma garatay amadaal baa haafka noqoni arrinkaas ma bannaan yahay mise ma bannaana adinkaa laidin weydiini nacam sheekh adaa codsatay waa sax may dhib mala adiga ad leeda adiga canaha lagu shubay may isaan ixsaan waa taas fadal sheeko ha ha ha qadiyadda ayada ah waxaa weeyaan waxaan ka hadlaynaa saraf kow mise waxaan ka hadlaynaa asnaaf ribawiya oo laisku bedelani ya horta caanahan ka baxna intaan boodin ka hore caanahan ka baxna baddaan kale ay gelin oo ujeeda meedas igu wadaan ha Ah, he axsanta waylmuafiina soo gashaa laga yaaba shifadal sheekh masaladan sheekh nuur oo ku saabsan qof ayaa waxaa weeyaan wax kaa beegtay wuxuu ku yidhi isii toban kiila oo beriisa ah waad siisay marki aad siisay markii daynta uu ku gudaayey adigana waxaad ka dalbatay meesha ma jiraan waxaa weeyaan wuxuu sameeyey tobankii tobankii ku siiyey markuu tobankii ku siiyey ayaa weliba muxuu aha mid kalena isaga kaa daray wax isagana ballan ma qaadin adigana ma dalbanin waxabay yaraatay muxuu ahaa idin khuseye oo labadiina caqdo idinka dhexay ma jiro oad ku ballanteen haddii aad sidaa kugu siiyo tobanka ku siiyana waa khayr hadduu toban wax kugu kordhiyana waa khayr mararka qaar waad karta aduu xataa ku siiy sagaal ina adigaa tirado khala int iskaga cafiyey haddii marka intaad sagaal bixiya soo uma cafin kartid adi khiyaarkaagi isagana khiyaarkiisu hal kugu daray ya ha u kordhi ha nacam marka meesha waaad ka oran orana waa ku jiro meesha bariis waa sinfi rabowa bariiskii waaa waxyaabihii eh, markii lakala bedelana laba bariis inay sinaadaana la rabay ninkan toban kiilo qaatay tobani kown uu bixiyey dhankaasuu ka eegaya sheekh tobankii waa baxday midaan ixsaan wa ma ahan muxuu ahaa baalki waa ixsaan alqada wa axsinuuwa wax ishkaal kuma sugna waaya baabu ziyaada fi lwasni miisaanka in la kordhiyo ayuu baabkan u baab yahay xadiidka afar kun shan boqol iyo sagaashanaad is ka gudubna kow iyo sagaashanaad waa xadiidka jaabir qaala wuxuu yihi jaabir bn cabdillahi qadaanii rasuula nabiga alla ayaa dayn uu iga qabay ii guday wa zaadanii wuu ii kordhiyey intee waa meesheeda ma taqaanaan waxay ahayd in lam takunni daakira nabigeenna sala allahu calayhi waali wasalam safar baa lagu jiray kadibna jaabir wuxuu saaraa riti ritigaas wuxuu ahaa mid socod gaaban oo luuda nabiga sal alla l slm ayaa ka daba yimid markaasa waxaa weeyaan markuu ka daba yimid ayaa waxaa weeyaan wuxuu yidhi ritigan iga iibi wuu arkay xaaladiisa markaas wuu isyar adkay jaabir markii dambe ada lacag u gaaray nabiga shan boqol oo dirham in aheedan filaya ayuu muxua u gaaray uu ka iibiyey laakiin wuxuu dhahay shardi nabi allow ilaa aan reerka ugu noqdo ilaa aan mxuua madiine ugu noqono anaa mxuua wadani oo saarnaani gaadiid ahaanaya marka halkaasaan kugu wareejinay waaye nabiga alai sla marka waxaa weeyaan allo u baryey ulbu ku dhuftay allo u baryey awrtii kan ugu orodka badan <laughs> ayuu noqday jaabir bn cabdilaahi marka markuu imaaday ood soo noqday ayaa marka la siiyey daynti weli waa loo kordhiyey ritigina waa la siiyey ritigina <laughs> waa la siiyey marka maqsuudka nabigeena ma ahayn ritiga danna kama lahayn alayh sla slam laakiin wuxuu ahaa in uu ku dhaqaalayo ninkan agoonka ah oo aabbihii uu dhintay sagaalka gabdhoodna ugu tagay oo sagaal gabdhoodna muxuu aha halkaa ku tarbiyeyni oo ku haayo oo qaarkood waxaa weye isaga ama ka weyn amaba waxaa weeyaan ka yar Eh, qof xataa weyno dumar ah gabadhii aad la badboodi lahaa inta isaga taga islaam weyno hooyadiis amaba qof weynaho gabdhahaas hooyuu noqon kara u guursaday inuu gabdhahaas tarbiyay awgeed wanaaggaas iyo howlahaasu ka yaqaan nabigeena sal slm marka uu ku naasnuujinayey sala allahu calayhi waaalihi wasalam baab rujxaan in la dejiyo oo la badiyo fi lwasni miisaanka ayuu baabkan u baab yahay miisaan marka la saarayo in muxuu ahaa kafadan la dejiyo haddii qofkii wax beegaay ama wax miisaamay oo iska la waxaan la miisaama uu raalli ku yahay ayuu baabkan u baab yahay xadidka afar kun shan boqol iyo labiyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa قال الإمام النسائي عليه رحمه يعقوب بن إبراهيم الدورقي وثيقة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن سماك بن حرب عن سويد بن قيس الكوفي وصحابي جليلة رضي الله تعالى عنه قال في صحابي سويد جلبت وحن كاني أنا أنيقي ومخرفة سويد المقرنة مخرمية wamakrafatu alcabdiyu ninkaa la yihahdo makhrafa alcabdi ayaan bazan dhar ka keennay min hajara meesha hajar loo yaqaan hajarada laba meelood bay ku taallaa dhan waa dhankan markii la jooga magaalada madiina dhanka bariga oo riyaadda sii mara oo dhankaas gobolkaas xagga ahoo sacuudiga barigiisa oo loo yaqaano alsharqiya meel ku taalo hajar la jiri jirtay waxaa kaloo hajar ayadna ay ku taallaa arda shaam weliba atraafteeda ay ku taallaa marka hajar halkaa weeyaan mid un ka mid waa kow anigii waxaa ka keenay marka ninka la yidhaahdo makhraf alcabdi ayaan ar keenay min hajar hajar fa atayna rasuulna nabig almi sal slm wanaxnu anagana fa ataana waxaa noo yimid rasul ba no yimid sal slam wanaxnu anagana biminan mina aan joogna oo wazaanun nin wax beegina yaziin uu beegi biljri weliba wuxuu ku beegaa ujuura oo beega uu beegaa cafwan beeg maaha miisaanka uu miisaama wazaan oo wazaanun mid muxuu aha miisaamo ahna yaziinu muxuu aha miisaami biljri ujuura oo qof kastood wax u miisaamo wuxuu ka qaadana xoogahoo kharashuu ka qaadanaya fashtara wuxuu naga iibsaday mina annaga wuxuu naga iibsaday saraawiila sarwaalle ayuu naga iibsaday nabiga sal slm sarwaalle ayuu naga iibsaday wa qaala wuxuu yihi lwazaani ninka wax miisaamaya oo shilimaadka dharka lama miisaam wa miisaama waa shilimaadki fidada ama dahabkaha wa qaala wuxuu yihi liwazaani ninka wax miisaamay zin miisaan wa arjaxu riba deji ixsaanka nabigana ka mid ah sala allahu alayhi waalihi wasalam ad afar an boqol iyo saddex sagaashanaad waa xadii saxiixa qaala alimaam laakiin haddii ay ahaan lahayd waxaan labadan shay oo la kala wareejina haddii ay dahab iyo dahab ahaan lahaayeen zin u arjix ma jirto abadan zin u arjix ma jirto ma fahamteen laakiin fida haddii ay tahy dhib ma laha iyo dahab ama dhar iyo dahab ama fida wax kala duwan nacam fidada waa qalin waaan qalinka loo yaqaano annaga aad looma yaqaan wadankan qof hadda aad u yaqaana mayn ku jira fidada waxaa weeyaan waa waxaan u yaro eg silfarka caddaan xigeenta wa marka aad looma yaqaan hadda waddankan aad loogama yaqaan waa waxun dahabka aad ugu qiimo yar oo laakiin waxyaabaha la isticmaali jiray oo ilaa hadeertaana la isticmaalo wa laakiin dahabka hadda adduunka dhan qaatay isaga fidada hadda waa xoog badan ma laha kole wadamada anaga aan joogno ma naqaan meelhaas ree yurub iyo o xadiidka afar kun shan boqol iyo saddex iyo sagaashanaad waa xadii saxiixa qaala imam nas aqbana maxamed muthan anasi wahiqatun xaafid maxamed shaar bn dar wahiqatu xaafid isna can maxamed jacfar aqundar qaala xadana shucbatu waa imaamki can simaak bn xarb qala wuxu simaak samictu waxaan ka maqlay safwaan aba safwaanna ah. abu safwaanka waa suwayd suwayd ibnu qayskii saxaabigaa soo marnay waa alkuufi qaala wuxuu yidhi saxaabigaas radia allahu taala arda qaal wuxuu yidhi bictu waxaan ka gatay ama bictu waxaan ka iibiyey min rasuulilah baan ka iibiy rasulka sal slm saraawiila sarwaalyaala qabla hijrati hijrada ka hore fa arjax lii nabiga wuu ii dejiyey waa ii badiyey wuxuu isina ii badiy nabigeena sal slam xadii afkun shan boqol iyo afar iyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasa aln akuna isxaaq ibn ibrahim alxandari can mulaiy mulaa'iy wa alfadl bn dukayn <laughs> abu nacim laftirkiisa waa iqatan tabt can sufyaan athawri xa xadiid ku taxwiil imaamka wa akhbarna maxamed ibraahim qaala xadaثana abu nacim can sufyaan athawriy can xandla ibn abi sufyaan alqurashi wa xuja can taws ibni kaysaan can ibni cumar radia allahu ta anuma qala cbdulahi bn cumar qaala rasu rasulka wuxu yh sal slm almikyaalu beega calىa mikyali ahli اlmadiina reer madiina beegooda ayaa lagu beegayaa wاlwasnu miisaankana calaa wasni ahli makata reer maka miisaankooda ayaa wax lagu miisaaminaya macnaheed maxay tahay yacnii xagga beegga waxaa aad iyo aad ugu fiican amaba waxooda ay tayo leeyihiin ama ay isbabedella badan aan lahayn oo meel waxooda ay ku go-on yihiin niminka loo yaqaana reer madiino oo agga beega cid ku gaarayso lama arko xagga miisaankana reer maka ayaa aad iyo aad u yaqaanay ama ayaga miisaankooda ayaa miisaan dheelitiran oo aad u fiican marka mikyaalka waa reer madiina mawsuunkana ama wasnigana ama miisaankana waa reer maka ayuu nabigeena sal اllahu alayhi waalihi wasalam wاlafظu liisxaaq ibn ibraahim xadiidka ama baabka konton i shanaad baabu beyci acaami cunada in la iibiyo qabla an yustawfaa inta aanan waxaa weeyaan eh, lala wareegin oo qofku uusan qaadanin ka hore in eh, cunada lasii iibiy ayuu baabkan u baab ma bannaanta ma bannaano lama ogola wax adig aadan la wareegin oodan toos u milkinin oodan qaadanin ha sii sidaa weyaan xadiidka afar shan boqol iyo شhan iyo sagaashanaad waa xadيث صaحيixa qaala الimaم النasائي عalيه رحمة ل أخبرna محمد بن سلمة المرادي wa ثiqة xاaفظ والxاriث iبن مسكين قراءة ثiqة habt wey ninka hore والxاriث بن مسكين قراءة عليه وأn أسمع عن iبن القاسم عبدالرحمن القاسم العتقي وثiقة عن مالك عن نافع بن cمر رضي الله تعالى عنهم رضي الله تعالى عن iبن cمر وعن أبيه ورحم جميع الرواة ورضي الله عن جميع صحابة رسول الله صلى اه عليه وسلم قال وxu عبد الله بن cمر qaala rasul rasulka وxu yh sl slم man ibtaaca qofkii soo iibsado طacaaman cunno falaa yabiicu yuusan siigadin xataa yastawfiyahu ilaa uu la soo wareego ood oofsada ood hantidaas ay gacantiisa ku soo wareegta yuusan siigadan ayuu nabig sal sl xadidka afar kun shan boqol iyo lixii sagaashanaad waa xadiis saxiixa qaala imam nasai aleh ramat abarna mxamed bn salamat almuraadi qaala ambana ibn اlqaasim cabdiraxmaan weeyaane an maalik can cabdilaahi ibna dinaar wa iqa can cabdillahi bni cumar ana rasul rasulka sal sl qal rasulkan wuxuu yidhi man ibtaaca qof soo iibsada طacaaman cuna falaa yabic yuu sii gadin xataa yaqbidahu ilaa ka qibdoodo ood kala wareego yuu sii gadin maxaa yeele wax adiga aadan milkinin inaad sii gadda lama ogola waaya xadiidka afar kun shan boqol iyo toddoba iyo sagaashanaad waa xadid saxiixa qaala alimam nas alي maxamed bn xarb aلطa'i wa saduq qala xadaثana qaasim ibn yaziid اljarmi wa iqat caabid can sufyaan aلthawri can ibn طaawus cabdillahi bn طaawus wa iqat fadil caabid can abihi abi طaawus ibn kaysaan can ibn cabaasin cabdillahi bn cabaas ibn cabdilmuطalib ibn cami nabi sal slm xabr اlum turjumaan qur'an qala wuxu yh abdillahi bn cabaas qaala rasul rasulka wuxu yh sal slm man ibtaaca qofka soo iibsada طacaaman cuna falaa yabic yuusan sii gadin xataa yaktaalahu ilaa u ka beegto ood kayl iyo beeg ku sameeyo yuusan sii gadin weeyaan xadidka afar kun shan boqol iyo toddoba iyo sagaashanaad amaba sideed iyo sagaashanaad waa xadii صaxiixa qaala اimaam nas akhbana isxaq ibn mansuur alkawsaji waya wahiqa qaala ambana cabdiraxmaan mahdi can sufyaan الthawri can camr ibn dinar wahiqatan tabta xuja can taawus ibni kaysaan ibni cabaasin radia allahu tacala canhuma qala wuxu abdulahi bn samictu nabiy nabigan kamal sl sl bimilihi xadiidka hore kale xadiidka hore oo kale bimili isagoo kale waladii qablahu xadiid ka horeyna wuxuu ahaa xataa yaqbidahu ilaa uu ka qibdoodo hadalkaas yaadhihi ma taqaanaa waxaa dhihi ninka la yidhaahdo alimaam anasaa'i saasuu soo noqliyey xadiid afar kun shan boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad waa xadii saxiixa qaala alimaam anasai caleyh raxmat ullah akhbarana qutay bna saciid ibn jamiil ibn ariif albaqlani qaala xadaana sufyaan athawri ibn cuyeyna weyaan an aus cabdillahi bn aus can taws ibn kaysaan qala wuxu taws ibn kaysaan samictu ibn cabaas baan ka maqlay cabdullahi bn cabaas yaquul isagoo ama aladii kii miya naha uu diiday canhu xaggiisa rasuulka al uu diiday sal slm an yubaaca waa in lasii iibiyo badeecadii an yubaaca in lasii iibiya xataa yustawfa ilaa laga soo oofsado oo lagala soo wareega aطacaamu cunadii in lasii iibiya kanuu diiday nabiga kaas weyaan ama aladii kimiya naha uu diiday canhu xaggiisa rasuula u diiday rasulka sal slm an yubaaca in lasii eh, halkaan ku noqdo marka aan dib ugu noqda ama aladii kimiya naha uu diiday anhu xaggiisa rasul rasulka sal slam an yubaaca in la sii iibiyo xataa yustawfaa ilaa laga oofsado oo lala soo wareega in las iibiyo shayga la diiday oo rasuulkeena uu diiday hee aacaamu waa cuno weeyaan waa cunadii waxaa la diiday in adiga oonan la soo wareegin la sii iibiyo waa cunadii saas yaa yidhi waa cabdulaahi bn cabaas ra'yigiisa radia allaahu tacaala canhu wa ardaa laakiin waa laga daba imaan doonaa nacam acaamka wax alla waxa la cuno a a ayuu haye markabka soo ninkaan kaba soo qaad badeecad intuu kula soo wareeg ya soo lacagta xagga kuma soo bixin soo alaabta isaga looma soo rarin haddii alaabtaas ay qarqoonta ooy badda ku maashoota yay ka khasaarta kee waa kii xagga miskan kii soo gatay de oolo umilki wa asaga le oolo umilki wa waa sa aye aye aye <laughs> ragnimo ka gatee ka qaad u qor aye aye waxba kama jiraan habay yaraatay waa alif macalin utiri wax bee kaas bee maaha lama ogola waxba kama jiraan wa <laughs> wax ka jira ma laha bayc maa laa yemlik waa qofku wuxuu gadayaa wuxuusan milkinin ya may suuradda sheekhu hadda uu sheega xaajiga waa lacagti waa la bixiyey waa la qaada lacagti risiidaa la qora lagu yidhi waa suurad kale tana sheegaysa adiga suurad kale waa horta midda ayada xaaji liskuma hayo taas xagga dhig suuradda kale sheeg marka a a aye a aye xoolaha aad keentood meeshaan keentay yaa iskala markaad ka soo qaadaysa maxaad ka soo qaadday lacagaad siis a markaad soo siinay maxaad kugu soo sii magacee heshiiska fahme magaca maxay ta sumadda saaran muxuu yahay ma waxaa ma dayn bu ku soo siiyey suu ku dhahay xoolahan waan ku daymi waad soo daynsatay haye haye haye <laughs> okaad okaad s horta or waxay raali ajnuur adoo raali hal kelima mas'alada ayada ah hadda habka ad u sheegtay haddii ay tahay suuraddaa tahay waxbaa loo luqluuqi karaa waxbaa qiil baa loo degi karaa aan u malaynaa kaba soo qaad waa waa lagu yimid waxaa lagu ni dhegeyso waxaan rabaa toban busta ayaan rabaa toban rool ayaan rabaa oo nooc fulaan ah iga gad soo maaha ninka waxaad ku tira horta ani ma hayo waa inaad tirahdo <laughs> storna ma jirto ragnimo alamo masaladaas masaladaas ma ujeedaan horta eh, kama marna dukhaan iyo qiiq kama marno maxaa yeelay warkaas aada leedaha store u jiraa horta run ma aha mar dhan laga eego storeka ninka wuxuu u qaadanayaa store aad leeda u qaadanaya uma qaadanaya store muslimiinta kale ay leeyihiin ama ummaddan kale ay leeda uma qaadanaya meesha marka ninkaas wuxuu niyadiis ku qabtay wax yar wuxuu niyad isku qabta waxaa weye adiga istoorkaada inay yeelaan sooma taasuu niyad ku qabtay waxaa dhici karta meeshii adi aad u filaysay inaad ka weydo oy dhamaataa laga yaabaa ood meel kale aaddood meeshiina ka weydo oo kadib ninka aad tirahda ii soo noqo intuu dana kale iska qabsada duhurkii markuu imaado ood ku imaada illa waa kaa soo daahaya moogta aad tirahda wixii istoor waa ka dhamaadeen waa dhacdaa ninki markuu kuu lago ood kharash galo ood berri hadana wiii maya masalada ayada marka qaacido waxaa jirta in la diiday wax aadan adiga milkinin oodan hananin inaad gato qaacidada waa qaacida nabowi oo sharci ah maya dhib ma laha adiga wax aadan milkinin ood adiga lahayn ama aan laguu wakaalanin oo adiga aanan lagu dhihin waxaan ii gad horta adiga laguma ogola inaad muxuu ahaa gaddo kow qodob waa qodobkaas qodobka labaad suwarta hadda la isticmaalo oo in ninkii amal lacag laga qaada rasiid loo qoro dariiqada hadda uu xajiga sheegay igada taasna waxaa weeyaan daaqadda katuur qodob kaloo meesha ku jira wuxuu yahay mas'alada ku saabsan in aad adiga stoor tagto oo tiraad warniyo dhegaysa bustoonin aad iibisaa aniga dhaqaalo ma haysto dhaqaalo ma haysta bustayaashaan muujada ayaan rabaa in aan wax ka helo bustayaashaan marka waan kuu imaadi waxaan kaa daynsani toban busto waad idaymini yaa ayuha aladiina aamanuu idaa tadaayantum bidaynin ilaa ajalin musawan baa la samayni waa daynsani shuruuddii ay suuraddaas xirtay iyo ayaddaas dhararka badan ayaad mari oona run ah un ahayn xoolihii waa lagu daymiyey anaga aggaada soo mareen xaggaaday soo mareen damaanadii xaggaaday martay hadday dhumaan adaa lagaa rabaa xilligaa lagu qabta inaad ku soo celiso ha noqota haddii ay noqoto xataa daynta ma og tahay laazim maha in sanad ay noqoto daynta qofku waxaad ka daynsan kartaa subaxdii oday kartaa galabtii waa daynta marka ariiqadaad markaa xoolihii ula wareegto waad soo qaadata adiga waad la soo wareegtay istawfayta waad soo qaadata adaa melkisay xoolahaas amaba ha gadmeena ama yay gedmin adagaa lagaa raba lacagtoodii hadhowtay suuragal kuma noqonaysaa waa igu baash waa igu baartaye <laughs> somager ma fahamta okaadiraalahaad masalada kale waa isla rogayaa dhammaanteen marka masaladaas marka haddii ay ariiqadaa noqoto xoogaha luqluuq in loo raadin karo waa suuragal laakiin ariiqadan wax aadan hayn stoayeel stoorka muslimiinta ku xisaabtan ka soo qaad ukeen celi sheekadaas ah baabkaas baab fiican maha aye mhm. mhm. aye midda kale waxaa meesha ku jirta kaba soo qaad ninkaan aad wax ka soo qaadayso haddii aad wakiilu haddii aad wakiilu tahay ood ku yidha warniyahu ii soo gad dharkaan markaad soo gaddana qiimo kastood ku soo gadda ama qiimo fulaanaad ku soo gaday wax baan kaa siinayaa ma garat bustihii wuxuu kugu saasiyey kun iyo شhan boqol inaad kusoo gado haddii aad kun iyo lix boqol gado ama laba kun aad gado lacagtaas dheeriga ahoo meesha saaran isagaa iskala ninkaa iskala mukaade isagaa iskala laakiin waxaad ku heshiinaysaa war ni oo ani wax alla wixii waxaanan kusoo gado qiimahaadi haddii aan kusoo gadano intaasaan ku leeyahy haddii aan ka sii badiyana waxaan ku leeyahy intaas oo laakiin hawshaan ad ii dir shaqadii aan qabtay aan ku qaadanaya asagan uu kula ogsoon dhibaato ma lahan u malaynaya lislama gaaray sooma <laughs> sheekh nuuray ay ku noqo a waa sax haye mhm. waa sax aad baan u garanaya adiga marka waxaan aad gadaysa marna iskale nin baa iskale maya ukaade ukaade ukaade wax adiga aadan lahayn waxaad adiga lahayn oo ii soo gadna aan lagu dhihin oo wixii muxuu ahaa intaasaan kaa siin aan lagu dhihin adiga xoolan waxaad gudi kartaa dhowr shay inaad xoolihii adi soo gadato ninkaa ka soo iibsato ood ama dayn uga soo qaado oo daynimo amaba kaash kasoo soo siisa ood la soo wareegto ukaade horta ina waa aad suuq ani aad baan u aqaanaa a n maga maga xasuusi maga xasuusi xaaji magaca xasuusi maya xaajiga magaca xasuusi yaan ku dhahay akhi maxamed eh, xoolahaas aad soo qaaday haddii intuu xamaalay la kufa ay dhoobadan islii ku dhex dhacaan waa la kufay ninkii dhoobo ku dhex dhacay amaba tuuga dhediisu taagtay kora loo turo feeraha lagu fariista waa laga qaatay adiguna kuma soo gaarin xoolahay ay ka khasaareen asagaan weydiina maxamed maya taas ayada ka jawaab haye <laughs> masaladaas marka waxaad yeelaysaan horta suuradaha la soo bisleeya suurada hadda caadigoo lagu dhaqma horta aan isla ogaano suuro cad oo saasa ha noqoto markii suuradda ay caddaata kadib ayaa xuunkeeda aan wada raadinayna insha allah ayib ahy ahy xadiidka afar kun shan boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad may runtii arinta aaj maxamed arrinta waa lagu dhaqmaa waan ogsoona aad baan u garanaya hawsha waan ogsoonahay laakiin suuro bannaan ma ahan asal ahaan ma bannaano mid haddii ay taallo qofkan wuu ku wakaashay wuxuu ku dha niyo dhegeyso xoolahan waan ku wakaashay soo gad markaad soo gadda wax alla wixii meeshaan ka soo baxa nisbadaasaan kaa siinayaa waxaana kugu siinayaa shaqadii aad qabatay aan kugu siinayaa oo ninkaas kula ogsoonyi ishkaal ma ya ya a a kun ya labaatan darsan usoo kusoo baxeed h laba boqol ad gedaysa kun iyo laba boqol ad gedi waxa ku jira waxaa weeyaan runta waa ku jira waa mataqaanaa xoolahan adiga lacag ma ka bixis waan fahmay kun iyo laba boqol sawsaa ma ahan waa sax oo runta waa runtaae xoolahan adiga aad wadaya iskale ma adaa labis asaga iskale ninkaana iskale wax alle wixii muxuu ahaa xoolo hoo fuula oo meesha ayada fuula ninkaasaa iskale adiga firate maxaa yeele ma aad xoolihii adiga laba unbaad ku milkin kartaa ninkaan xoolaha ugu ganacsan kartaa inaad xoolihii ka daynsato oo tiraan dhegaysaniyo xoolaha waan kaa daynsaday xoolahan waan kaa daynsaday bas kadibna waad ka qaadatay waad ka daynsatay xoolaha leeda waa marka adi lagaa rabo amaanigiis iyo amaaligayga sheegada ma taal wadaadku sheegadu sheegay ma taal waxaa weeyaan xoolaha adiga muxuuha soo qaatay dimadaada laga rabaa kun ma ahaan iyo laba boqol maana shan kun gad adiy ad rabto aday ku taallaa ama ku khasaara shan boqol gad aday ku taallaa adigaa iskaba xoolahaas ma garad ma dhamayn weli marka qodobka labaadna waa inaad lacag siiso ninkan <laughs> hadda raalli hada raalli hada waxa keena ma taqaanaan mas'alada hadda maxaa loo booqi ma taqaanaan wax loo booqi ma taqaanaan wax loo booqi waxaa weeyaan waa shay macruuf ah oo suuqa looga dhaqmo waxyaabaha kasii darna idin sheegi waxyaabaha suuqa looga dhaqmo kasii daran waxaa weeyaan ooba dee iska xaaraan cad ah tan luqluuq waxbaaba hadda laala raadinaya qof baa shaqaalo oo meel ka shaqeey markuu shaqaalo oo meesha ka shaqeeyo dukaan buu ka shaqaynayaa markuu dukaanka ka shaqeeyo alaabta beeceeda waa macruuf kun kun waa kun kun kun shan boqol lix boqol jinskii marka jooga kunka shilin kun shin laad ka rabaa ninka dukaanka lahaa ka yar ma gedi kar looma ogola ka badanna xataa ma raba ninka muxuuse u rabin suuqa ka xirma ila mogta competition jir iyo tartan ma raba in muxuu kun loo dhaafiyo haddii kun la dhaafiyo jiraankiyaa loogala kunka looga iibsani marka wuxuu leeya alaabtan sagaal boqol ilaa kun shilin gad sagaal boqolna ka hoos marin kun shilin la kormarin waa shaqaalo kadibna wuxuu iibsanayaa kun iyo laba boqol labada boqolna ayr jeebka dambogelin kunkii ninka waa sii oo ninka wax ka halaabay xoolihiisa waba kama khasaarin waa la siiyey soo ma waa xaaraan cadwa oo waadix taayada horta mid laga hadlaa ma ahan waa khiyaano cad haddii aad kun iyo laba boqol gaday oodba amarkii hore oo lagu ballame ad qaadan weyday labada boqol waa iska linka muxuu ahaa meesha ee iskale taana waa suurad kale iyo shilimaadkii marka masaladan ku saabsan xoolahan la qaadaa waxaa weeyaan aad ha loo hubiyo suuradda in saa lagu ganacsado amaba waxaa weeyaan lacag la bax ama dayn soo qaado ama lacag la bax ama dayn soo qaado nacam ya aye maad adiga maad haqadaada maxaa adiga xoolahan see lagugu wareeji maad adi maaad suuradaad isawir adi maaad waan fahmay adiga maxaad adiga adima malkiilaad <laughs> <laughs> waa runtiis wareejiy waa runtiis sax wa dilaal wa hal uma masalada ayada bal habeen dambe haddii aad nool aan isugu adinkana madax soo tuujiya oo suuradaheeda muxuu ahaa soo hubiyo inta suurada ay leedahay anna aan kutubihii iyo cilmigii ku dhex noqda aan iskugu soo noqon insha allah habeen dambe hadduu ilaha yidhaha waay xadiidka afar kun shan boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad waa xadiid صaxiixa qaala alimam nas ala tl bn saciid qaala xadadana sufyaan ibnu cuyeyna can ibni طaawuus oo cabdilaahi ah can taus ibni kaysaan qala wuxu uhi samictu ibna cabaas cabdillahi bn cabaas ayaan ka maqlay radia allahu tacaala canhuma yaquul isagoo lah ama aladii kimiya so halkaas ma xadiidka ama aladii kimiya nahaa uu diiday canhu xaggiisa rasuula rasulka sal slam an yubaaca in la iibiyo xataa yustawfaa ilaa la oofsado oo lala wareego aلطacaamu waa cunada cabdullahi bin cabaas marka in cunada bes ah ay gelaysa ayuu marka halkan soo qaadaya laakiin waxyaaba kale ay dhib lahayn laakiin jamhuur اlculamaa iyo saxaabada nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam jamaahiirtooda waxay qabaan wax kasta oo la kala iibsana ilaa qofka aad la soo wareego ood waxaa isaga milki milkiyo siima gedi karo sidaa weeyaan xadiid afar kun iyo lix boqolaad murankii noogama darin alxamdu lilah afar kun iyo lix boqolaan gaarnay ilaha kumaa subxana wa tacala waa xadiid saxiixa qala alimam nas alيh ramat lla abarna mxamed rafic اqushayri wa iqa qala xadana cabdirazaq ibn hamaam asancani ibn hamaam aلsancani wa iqat xaafid qala xadana macmar rashid alasdi wa iqat dabt fadil can ibni طaawus cabdillahi bn طaawus can abihi abis طaawus ibn kaysaan can ibni cabaasin radi allahu ta anuma qala u abdillah bin cabaas qaala rasul rasulka wuxu yhi sal slm xadiidka dhegeysta marka man ibtaaca qofkii soo iibsada طacaaman cunna falaa yabiicu yuusii gadin xataa yaqbidahu ilaa uu la wareego so wax cad man ibtaaca طacaaman haa hadduu dhiiba haa ilaa aan la wareego ma sii gedi karo <laughs> nin xoolihiisa la baxay hadda maxaa la diidaya bariis ayuu ninkan soo iibsaday markuu beriis soo iibsaday lacagtii uu bixiyey stoorkii ay u taalla marka eh, ninkiaa weli haysto kadibna stoorka ay taalla qolyahan tafaariiq ugu iibin ama in lama ogola middeenna marka xaggee joogta akhyaaray waa isu imaan doonaa insha allah habeen dambe baabkeeda meel ayaan ku xiraynaa haddii aan meel ku xirnana suurad marka bannaanayn karto ayaan isla sawaraynaa oo suuqi in la geliya u baahanay markaas dadkana ay xalaal ku qaataan oo wixii ay ku toosaan in la sameeyo laga maarmaan wa ila annaga ilaahay wuxuu na dhex dhigay risqeenan in badanoo ka mid ilahay uu naga siiyaa ganacsiga hadda dugsiye ayaa furan qur-aanna oo masaajid ayaa shidan oo nalalkoodii iyo biyahoodii iyo kodantoodii shaqaalahoodii iyo wamaa ila daaka shidan iskuulaad boqolaal ah muxuu a shaqeeyo maqaaxado ayaa shaqeeya wax walbaa shaqeeya waxaan wada shaqayn oad arkaysaan dhammaan waxay ku wada qotomeen ay ku taagan yihiin oo lagu dhar qurquruxsan yahay ganacsigaa noo socda ood ilaahay nooga nimcay subxana wa tacala nooc walbalah oo guryo lah oo maqaaxado lah oo dukaamo lah oo dhar lah oo raashiin lah wax walba lah marka maadaama xayaatadeenna ay taas ku qotonto inaan ogaano wix xalaal ahna aan ogaano si aan si fiican ugu shaqaysanno wii xaaraanaan iska moosna lana socda ayada oo shaqada aad wadda aad sidaan u wadaysa ayaad suuradda un quruxsan kartaa ood xalaal ka dhigan kartaa soo ma garan hadda kala soo qaad qolyo waxaa jira dalaaley ah, waana ka soo hadalnay oo suuqyada xoolaha nool ayay ka dalaalaan north eastern ama gobollada soomaaliya ay degan tahayna waxaa laga yaqaano waa wax macruufa oo dulaaleyda suuqa ka dalaasha waxay samayn jireen marka xoolihii ayay dadkii intay ka hortagaan ay ka xerxeranayaan ayagoon shilin siin way ka xerxeranayaan kadibna way u sii iibinayaan waa tii la diido aad ogeydeen oo axaadiistii laa yabiicu xaadirun libaadin aan soo marnay marka arinka ayay waa la bedelay suurad fiican bay u sameeyeen xoogaho yar waa waxaad yeelaysaan muddo toban sana labaatan sana suuq dhex taagnaydeen kontonkoo kun oo lacag kenya oo kale ama boqolka kun lacag kenya oo kun dool u dhiganto soo raadso si aad ku heshaba ama soo daynso oo muslimiinta ilahay ka soo daynso ama aqribadaada ka soo qaada ama waxun ka raadso intii marka uu boorsayar kusoo ridinaya marka suuqii aroortii usoo kalahaya xooluhu yaqaanaa marka suuqu dhex istaagi waa dad dilaalaydoo la yaqaana kadibna toban neef dadka muraadka leh waa taqaran mogta yar neef yara buurnoona da'yar dadka muraadka leh uma aba yeelaan isagoo ataa an kun uu ku heli lahaa ayaa toban kun aad mararka qaar ku bixinaya muraadu leeyahay aroos iyo hawli waxbaas kugu toosan aadda marka lacagta uga sii fiirinaya mogta toban neef camal ayuu marka muxuu aha xirani oo dhiig lahoo fiican meeluu ku xirna lacagtisu kala bixi isagaas kale marka kadibna xagga u fadhiisana intuu qaxwo ishaa u yeerta ayuu agga u fadhiisani ciddii marka dan lahba shan kun uu ku ibi samayn toddoba kun toban kun ayuu siisanaya galab isagoo marka jeebkiisa aad kuusan yihi oo xaaraanna aan taabanin oo xaaladiisa isku aadanta ayuu galbanayaa raggi gaaleyda ahaa hadda suuq madheeraan garanaya oo de xaalad adaga ka dhici jirtay hadda saasaa lagu shaqaystaa wax gaaley la yihahdo oo fara maran oo yaaca lagama yaqaana laga gudub culimada ayaa ka shaqaysa soo ma garan saas hadda lagu ganacsadaa ayagina waa noolaadeen ummaddiina waxaa weeyaan eh, way ka faa'iday reer baadiye laftirkoodii kaashkoodii waan jireen dhibaata qabsan jirta kaas marka oole markuu saa ugu qaato waxaa laga yaaba inu ataa la baxsado dacan waa miskiinso loma dhihi jirin waxaa dhici karta xoolihii inay ku baaraan oo xoolihii qofkii aad ku heli lahay shan kun berri ama beri dambe la yidhahdo muxuu saddex saddex kun lagu xaraasho wixii laga badbaad marka dhan walba loogu badbaaday waxaan u baahna marka siiqa ganacsigeedana uu ku noqdo ganacsi saafi oo nadiifa ah. annagana waxaan ku helna marka suuradda ayada bal aan soo raadino habeen dambana insha allahu tacala ilahay waqtigana sii barakaysane waa aan iskugu nimaadna insha allahu tabaaraka wa tacaala man ibtaaca طacaaman cunno qofka soo iibsada falaa yabichu yuusan siigadin xataa yaqbidahu ilaa uu kala wareego xadiidka waa xadiidka afar kun lix boqolaad cabdulahi bin cabaas qaal ibn cabaas cabdullahi bin cabaas ibn cabdilmuطalib ayaa wuxuu yidhi radia allahu tacala canhu ardaa faaxsab waxaan u malaynayaa ana kula shayin shay la arkaba bimansilati الطacaam booska cunada inay joogta riwaayad hore maxay ahayd waxaa weeyaan inay soo gelaynin laakiin hadda meesha maxaa ku cad inuu leeyahay shay kasta bimansilati الطacaam wa huwa raajix dharkii waa la mid marka jinski iyo funaanadihii iyo wixii aan naqaan ka shaqaysanay waa la mid waay xadidka afar kun lix boqol iyo koobaad waa xadii saxiixa qaala alimaam nasi ala tal akhbaranii ibrahim ibn xasan alkhacmi wahiqa qaala can xajaaj ibni moxamed alacwar qaala xadaana ibn jurayj cabdimalik ibn casim ibn jurayj weyaan qala akhbaranii caطaa ibn abi rabax can safwan ibni mawhib alxajaazi maqbuul anahu ahbarahu waxaa uu sheegay anahu isaga ahbarahu wuxuu u sheegay can cabdilahi ibni moxamed ibni sayfiy alqurashi maqbuul ah ayuu ugu sheegay can xakiim ibn xisaam saxaabiga jaliilka ahaa radia allahu taala arda qala xu xakim ibn xisaam qaala rasul rasulka wuxu yiri sal slm laa tabic hagadin طacaama cuna xataa tashtariyahu ilaa ka soo iibsato warka aad u maqla hadalkan waa hadalka nebi moxamed ala slat slam aad u maqla wadaadkan meesha fadhiyo mxua koofida weyn maahan laa tabic طacaama cuna hagadin xataa tashtariyahu ilaa ka soo iibsato aw tastawfiyahu weliba aad kala soo wareegto xaaji maxamed soo warka ma cadda waaya xadiidka afar kun lix boqol iyo labaatan waa xadis saxiixa qala imam nas ala sl akbarna ibrahim bn xasan xadadana xajaaj ibn xamd acwar qala xadadana ibn jurayj wa ahbaranii waxaa ii warramay caطa ibn abi rabax dalika arrinkaas can cabdillahi ibni cisma aljushmiy aljushamiy albalkhi laa ba'sa bihi can xakiim ibn xisaam can nebi sal slm xadidka hore laftarkiisii oo aha ariiqa la ku weyaan xadiidka afar kun lix boqol iyo saddexaad waa xadiis saxiixa qala imam abana sulaima bn mansuur cabdullahi bn cismata aljushami ma ahan ninka hadda aan sheegay sulayman ibn mansuur albalki alabas ninkaa weyaan qala xadana abu laxwas salam ibn sulaym weyaan alxanafi an cabdilcaziiz ibn rafiic alasadi wa iqa can aطa bn abi rawax qala can xakim bn xizaam radia allahu tacala canhu ardah waraxima jamiic aruwaat waradia allahu can jamiici saxaabati rasul lah sal slm qala wuxu yihi xakim bn xizaam qaala wuxuu yidhi qaala xakim bn xizaam wuxuu yidhi ibtactu waxaan soo iibsaday acaaman cunno oo min acaami sadaqa sadaqada iyo zakada xoolihii dadka loo siiyey ayaan soo iibsaday qofka marka xoolaha sadaqo iyo zaka loo bixiyo waa laga iibsan karaa sooma farabixtu waan faa'iidey fiihi xoolihii ayaga ahaa ayaan faaiday qabla an aqbidahu intaanan qibdoon la wareegin ka hore intaan la wareegin ka hore ayaan ka faaiday xoolihiis oo maanan gadanin oo lacagta maanan bixin intaanba la wareegin ayaa xoolo kale lii saaray oon ka faa'iiday faataytu waxaan u imaada rasul rasulka anu sl slm fadakarta fadakartu waxaan u sheegay dalika arrinkaas lahu isaga aan u sheegay faqaalu laa tabichu ha iibinin xataa taqbidahu ilaa ad kala soo wareegta ha iibinin warkaa waa caddi soo daynso marka soo daynso xoolo dayn ah ood soo qaadatay oo dimadaada saaran oo hadday kuu bataan ku baa leeda ha noqdeen kadib kasiikad ummadii intaas ayaan kusoo koobaya caawa si fiican baa loo nashaaday hada wallahu aclam wa allahu waslama cala abdi rasul mustafa boggaan ayaan rabay in aan dhammeeyo laakiin waa intaan discounta noqoto